alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu ala muxamed wala aali muxamed wslama tasliima kaiira waxaynu ku soo jiray kitaabkii aadaabu daaris walmudaris qaala musanif raximah llah aadaabu daaris almutacalim qaybta kale kitaabka waxay ku saabsantah qaybta labaad ka cilmiga dhiganaya aadaabtiis addaaris waxaa loo jeeda almutacalim kii cilmiga baranayay ama aadaabtiisa daata ahaan laga rabo miyaa ee shakhsi ahaan inuu la yimaado laga rabo fa ka aadaabi almudarris wuxuu la mid ahaaday ka cilmiga dhigaaya aadaabtiis ka cilmiga dhiganaya aadaabtiis waxay la mid tahay ka cilmiga dhigaaya aadaabtiisay la mid tahay waa aadaabtii adabhu fii nafsihi aynu ku soo aragnay kii cilmiga dhigayey halkana saas lagoogu soo aroorisa inuu ikhlaaskii la yimaado aadaabtii wanaagsanayd halkaa looga baahnaa mudariska wejiga ilahay inuu ujeedo ikhlaas ay ka tahay yani waxa weeye sifooyinka xunxun iyo akhlaaqda xun iska ilaaliyo ahlumajara waqad awdaxnaaha waana soo caddaynay wayenbagii an yutahira qalbahu min aladnaasi liyasluxa liqabuuli cilmi wa xifdihi wa istihmaarih wayenbagii waxaa haboon buu yidhi an yutahira inuu nadiifiyo oo taahiriyo qalbahu qalbigiisa min aladnaasi waxyaalaha uskaga ama wasakhaha ka nadiifiyo liyasluxa si uu ugu hagaago liqabuuli cilmi aqbalaadda cilmiga uu aqbalaayo si ugu hagaago wa xifdihi iyo qabashada uu cilmiga qabanayo xafidayo wa iyo kordhinta uu cilmiga kordhinayo uu sii midhaynayo waxaa loo jeedaa uu sii siyaadinayo qalbiga inuu saalix u noqdo wa an yaqtaca iyo inuu gooyo alcalaa'iqa xidhiidhada ashaakilata ka mashquulinaysa can kamaali lijtihaad dadaalka dhammayska tiran u diidaysa xidhiidhadaa u diidaya waa inuu iska jaraa inuu aad cilmiga ugu dadaalo u diidaya wayardaa bilyasiiri min alquut wuxuu ku raalli noqonayaa inta yar oo min alquuti yani quudka la cunaya ka mida in yar buu iskaga raalli noqonaya wayasbiru calaa dayqi alcaysh wuxuu ku sabrayaa nolosha cidhiidhiga abuu ku sabrayaa haddii waxa weye adduunyadu ku cidhiidhi tahay oo bimacnaa masaarifta iyo waxaasi aynay u ballaadhnayn xoolo badan aanu haysan yani nolosha cidhiidhiga abuu ku sabrayaa qaala abuu xaniifata radia allaahu canhu abuu xaniifa wuxuu yidhi ilaahay ha ka raalli noqdee yustacaanu cala alcilmi bijamci alhammi waxaa loo kaashadaa oo loo kaalmaystaa cala alcilmi cilmiga helitaanka la helaayo oo cilmigii la kasbanayo bijamci alhammi niyadda in lagu kulmiyo oo niyaddii aynay qaybqaybsamin ee niyaddii isaga lagu kulmiyo cilmiga ya wa yustacaanu waxaa loo kaalmaystaa calaa xadfi alcaraa'iq xidhiidhada in la jaro maxaa lagu jarayaa biakhdi lyasiiri cinda alxaaja inta yar in la qaato marka loo baahdo xidhiidhada faraha badan lihi qofkii waa mashquulinayaan cilmigina waa ka mashquulayan wa qaala alkhatiibu albaqhdaadiyu sheikhii la odhan jiray khatiibu albaqhdaadi waxau yidhi yustaxabu liaalibi fa xaafidu almashriq ayuu ahaa wuxuu dhintay afar boqol iyo saddex iyo lixdankii hijriga ayuu dhintay yustaxabu waxaa loo jeclaystaa litaalibi ardayga an yakuuna inuu noqdo casban mid waxa weeye doob ah inuu noqdo aan xaas lahayn maa amkanahu intay u suuragal tahay yacni waa inaanu ku degdegin yacni guurka lianlaa yaqtacahu si aanu cilmiga uga goynin haadu waxay u noqonaysaa cilmiga alishtiqaalu mashquulka lagu mashquulayo bixuquuqi zawjati sawjada ama qofka dumara ama oorida xaaska xuquuqdiisu si aanu markaa cilmigii uga jarin xuquuqdiisa in lagu mashquulaa si aynay cilmigii uga jarin iyo walihtimaamu dadaalka lagu dadaalayo ee lagu haminayo bilmaciishati waxa lagu noolaanayo maciishadu waxa lagu noolaadaa la yidhaahdaa waa maalkiiyo kasabkii can ikmaali talabi alcilmi cilmiga in la doono dhammaystirkiisa si aynay uga jarin waxaa fiican inaanu ku degdegin guurka haddaan dani ku kallifin haddii diinkiisa u baqo oo is idhaahdo xaaraan baad ku dhacaysaa haddii kale waxay noqonaysaa xaaladda noocaas inuu gursana wuxuu inoo sheegayaa sheikhu raximahullah waxaa habboon qalbigiisii waa inuu nadiifiyaa qofka cilmiga baranaya marka la doonaayo dhul in la beero maxaa la sameeyaa dhul baa la doonayaa in la beero shaqada ugu horraysa laga qabta maxay noqonaysaa dhulkii waa la carrarogayaa soo maaha waa la nadiifinayaa waxa kale ku dhex jiraa laga gurayaa ciiddiina waa la carrarogayaa yacni meeshii waxaa loo diyaarinayaa sidii wax looga beeri lahaa waa tahyi'at lmakaan meeshii baa la diyaarinaya marka meesha la diyaariyo dabadeed baa siidhka lagu ridayaa ta meelihii loo qodo baa siidhkii lagu ridayaa waddamada qofku markuu doonaayo cilmigii inuu markaa dalbo awalan qalbigiisii ha diyaariyo si u diyaarinayaan dabeecadaha xunxun ee qalbiga ku jiraa waa inuu ka nadiifiyaa si uu cilmigii qaabil ugu noqdo aqbali u karo ya waa in qalbigii la nadiifiyaa akhlaaqda xun laga saaraa uu noqdaa mid u diyaara cilmi inuu aqbalo ilaa haddii sifooyinkii xunxumaa ku jiraan waa akhlaaqdii xumayd ku jirto yacni cilmigii qaabilu ma aha maxalku waa inuu qaabil u yahay tahyi'atulmakaan baa ugu horreeya marka makaankii hadda qalbigaa ka dhigan marka cilmigii in la qabto oo la aqbalo oo la qaybo oo la kordhiyo si uu aqbali karo waa in qurummadaasoo dhan laga nadiifiya qalbigii niyaddii lasoo saaf yeelaa ikhlaaskii lala yimaadaa dabeecadaha xun laga saaraa kibirka laga saaraa sifooyinka xunoo dhan laga saaraa xidhiidhada marka waxaan yacni ka mashquulinaya cilmiga layska jaraa oo haddii waxa weeye dee xidhiidhadiisi iska fara badan yihiin dee laabilaba ula cilmigiiyo waxa iskuma wadi karo almashquulu laa yushqal mid la mashquuliyey ya oo mashquulsan lama sii mashquuliyo almashquulu laa yushqal waa qaacida fiqhiya cilmigu de waa isku xidhxidhan yihin cilmigu waa isku xidhxidhan yihin wuxuu ku raali noqonayaa quudka intiisa yar wuxuuna ka sabrayaa nolosha adag ya yacni wuxuu waxaasoo dhan ugu sabrayaa waxa uu rajaynayo ee doonayo wanaaggiisa daraaddiid iminka ninka reer miyiga ah ee dee geela ah haya ee geela raacaya ee geela la baxee la gala guriga ma joogo geelaasuu utaa wakhtiyada qaar baan geelu irmaanaynba wax la soo godlaba ma wuxuu la soo marayaa geelaas dhibaato badan maxaa haraada maxaa gaajo ah maxaa dhib ah maxaa rafaada ah? ya mar baadi doon mar waxa weeye marka waraabi meelaha qaarkood dee waa durduray iska cabbaan laakiin meelaha qaarkood dee waa waraabka la waraabinayo waa lagu dhibaatooda mar waxa weeye ood mar raac yacani waxa weeye dhib badan buu la marayaa laakiin dhibtaasoo dhan muxuu ugu sabrayaa wuxuu ugu sabrayaa dee wanaagga uu leeyahay uu ka rajaynaayo ya iyo waxa weeye markaa intaasaa kaaga dhalaysa yacni caano fiican baad ka dhami doontaa wuu kuu badanayaa yacni waxa weeye geeli waa qiimo badan yahay saasuu u sabrayaa soo ma dee dhibtaasoo dhanma hadduu ugu sabraayo manfacada adduunye uu ka helayo ee weliba kooban cilmigii dee waa ka qiimo badan yahay ya maadaama cilmiga aad u qiimo badan yahay oo sawaabka aakhire lagu helayaana aad u weyn yahay cidda niyada wanaajisa dee in markaa dhib kasta loogu sabro weeye culammadu gaajo kastay ugu sabri jireen dhib kastay ugu sabri jireen culammada qaarkood waxay soo naqliyaan caalim culammadii xadiidka ka mida ah ayaa waxaa laga sheegay inuu yidhi haraad daraaddeed saddex goor baan kaadideeda u cabbay soo qoladii jabhaddiiya lagama maqli jirin markiisa kaadideedaan usoo cabbay waa looga horreeyey salaad baratay waa la shubi jiray culammadii xadiisku waxay sheegeen qaarkood inay yidhaahdeen sharibtu albawla khamsa maraatin litalabi alxadiid shan goor baan kaadida u cabay intay caalimu rixla ku dhimatay iyagoo cilmi raadinaya ku dhintay tiro male marka kadeed iyo dhibaato badan baa loo soo maray xataa soomaalidu dhib badan bay cilmiga u soo mari jirtay duleedada iyo guryaha agtooda lagama heli jirin iyo guriga hooyo inta laga soo tooso inta markaa la yimaado dabeedna markaa halkaa laga dhagaystay laguma heli jirin galbeed baa la qaban jire o laga dhici jiray qaar baa oromo u galay oo ay ku kaliftay af oromo inay bartaan si ay cilmi uga faa'idaystaan ya qaar bay taa ku kaliftay sheekh mashaaikhdii soomaaliyeed ka mida wuxuu tegey waa rixlaystay galbeedkaasuu tegey muddo badan buu maqnaa nin wax yaqaanu ahaayo markii dambe xamar buu duruusta ka akrin jiray isagoo gaboobaan anigu soo gaadhay wax yar waa ka dhegaysta aan badnayn waxaa laga sheegay inuu yidhi muddo badan markuu maqnaa ayuu wuxuu helay kitaabka leha majmuucu muhimmaati ilmutuun lix iyo lixdan matni buu ka kooban yahay oo funun kala duwan ah nooc walba leh markaasuu wuxuu yidhi baa la yidhi kitaabkan wax intay halkaa ka bilaabaan cid intay halkaa ka bilowdo xagga kale uga baxdo wada akhrido ma la helaa markaase ahaa waxaa jira wadaad oroma ah ayaa waxaa ku yaalloo dhan waa wada akhriya isagu cid soomaaliya looma sheego wada akhridaa wadaadkii ormada ahabu qabta waa u tegey kitaabka maan doonaya inad akhrido wuxuu anigu af soomaali ma aqaane laba mid yeel ama carabi aan kugu akhriyo ama af oromada baro dabeedna markaad af oromada barato dabadeed ii kaalayo marka aan kugu akhriyo af oromo labada kala dooro ama biluga alcarabiya aan kugu akhriyo wadaadkii wuxuu doortay afka oromada inuu barto halkii halkiibu orommadii dhex galay afkii orommada ayuu soo bartay markii dambena waa u yimi sidii buu kaga soo qaatanay intay qaadanaysaa marka waxa weeye dadku ay tagaan galbeedka ay tagaan ninka markaa waxa weeye ugu fiicani waa ninka hela reer lagu kawiro oo oggolaada inuu wax la cuno kaasi isaga waxbaba kama maqnaba sayid buu ka dhiganya sayid ya hadda maaragta kaa ciddii weydaan waxay samayn jireen soomeer bay wax ku baran jireen soomeer waa mahay waa dawarsi yacni reer buu u tegayaa dabeedna markaasay odhanayaan nooma bisla cuntadiie orda soomeer soo wareegi yacni oo qoladan kale soo maro marka dambe nagu soo dambe qolada kale u tegayaa in yar bay igu ridayaan wixii haddayna ku fillayn haddana qolo kale u tegayaa in kale igu ridayaan hadduu is waa kugu filantah meel buu la fadhiisanaya intaa intuu dam ka siiyo ayuu xalqadiisii qabanaya haddii kalena qoradiibu kusoo noqonaya waa soomeer joogto ah ta ka warran saasay wax kusoo baran jireen soomeer bay kusoo barteen waa dawirsi cilmiga qofku markuu dee dulli u soo maro qiimaha cilmigu garanayaa cilmiguna aad buu ugu fara adaygayaa qofka cilmigu dhibaato ku galay iyo qofka cilmigu sahal kusoo soo galay isku si maaha ninka maalka isagoo faqiir ahaan jiray dee maalka kadeed u soo mariyo dhibaato sidaa ku tabcaday oo xoolo ku yeeshay iyo inan yaroo ku koray reerkooda xoolo ka buuxaan maalku miyuu isku qiimo u yahay labadaa odaygani wuxuu soo maray faqri iyo caydh buu soo maray iyo gaajo kadeed buu ku keenay iyo dhib maalkan uu ku helay rafaadku u soo maruu garanayaa gaajadii hayn jirtaiyo caydhnimadii buu garanayaa haddama aragta inankanna wuxuu ku koray gurigooda xoolo joogaan oo markaysa markaa xooluhu ka buuxaan ayuu ku koray maalku qiimo badan lama laha saasa laga yaba inuu u daadaadiyo isagaan ilahay dartiin hadduu doonau bixinayo wax qiimo a ah maalku lama leh marka inanka waxa weeye cilmiga kadeedka u soo maray iyo inanka cilmiga dee uu sahalka ku soo galay isku mid maaha ya isku mid maaha waayahay wuxuu ihi waxaa loo jeclaystaa daalibka inuu markaa noqdo midaan guurka ku degdegin maa amkanahu buu ku xidhay intay u suurowda kollayba haddii ay markaa noqoto inuu qofku xaaraan isaga baqo xaalka caynkaasa waa ka duwan tahay xaalaadka kale uuna markaa mu'nadii heli karo naftiisana uga boqo marka waxa weeyaan xaaraan xaaladda caynkaasa waa inuu guursadaa waxaana noqonaysaa cilmigii inuu u kaashan karo ay u kaalmaynayso cilmigii kaalmadii cilmiga waa u kaashan karaa oo halkii marka waxaa niyadiisu ay mashquuli lahayd waxay noqonaysaa inuu cilmiga u jeesto khaasatan markay mu'nadu weliba aynay ku ahayn dhib aynay ku ahayn ama cidi ka kafaalo qaadayso ama xoolaba ay jiraan haddii kale waxa weye waa inuu sameeyaa siduu markaa labada u kulmin lahaa oo cilmigiina dalabkiisii aan uga hadhin yacnii xaqa zawjadana uga soo baxay warka laakiin ku saabsan in la yidhaahdo qofkii waxa weeye guursadaa dee cilmigii waxa weeye waa shaqo kuma kumale ama diinkiisi waa gowracay ama wax la mida hadallada caynkaasi waxa weeye saxiix maaha hadalla badan oo noocaa ku saabsan baa jira ay marka mashaayikhda qaarkood soo naqliyaan ya yacni marka hadalladaasa ku kedsoomina saas aawadee hadallada aasaarta noocaa ku saabsan marka uu soo naqliyo imaamu nawowi ibnu cuthaymiin markuu tacliiqinayo waa radinaya wuxuu say fudaladaasi u yidhaahdeen hadallada caynkaasoo kale ah hadallo tilmaamaayo qofka guursadaa inuu ama diinkiisi gowracay ama markayse markaa inuu dee waxa weeye cilmigii yacni markaa shaqo aanu ku lahayn iyo wax la mida yacni umuraha caynkaas waayahay wa an yatawaadaca lilmucallimi wayanqaada lahu wayatamira biamrihi kama yanqaadu lmariidu litabiibin xaadiqin naasix waxaa kaloo haboon wayanbagii an yatawaadaca lilmucallim inuu isu dhuldhigo mucallimka uu cilmiga ka baranayo wayanqaada lahu iyo inuu u hoggaansamo wayatamira biamrihi inuu farsoomo amarkiisa ou la yimaado wuxuu amro kama yanqaadu lmariidu sida ka bukaa ugu hoggaansamayo litabiibin mid dhakhtara oo xaadiqin xariifa oo naasixin nasteexaynaya dantiisa isaga kala hadlaya wuxuu tilmaamayaa taalibku waa inuu mucallimka u tawaaducaa isu dhundhigaa wuxuu isugu dhundhigayaa waa liajli ilcilmi waa cilmiga daraaddii iyo tacliimta uu cilmiga baraa waana inuu u hoggaansama amarkiisana uu qaataa matay yidhaahdaan markay culammadu mashaayikhdooda sheegayaan waxa sidaa i amrayba odhan yidhaahdaan man ishaaratuhu amrun mid tilmaantiisu amar tahay oo wuxuu tilmaamaa ay ka dhigan tahay amar oo kale ka dhigan tahay wa taacatuhu gunmun taacadiisa la ateecaana haniimo tahay marna waxay u isticmaalaan sultaanka yaani ninka madaxda ah marna waxay u isticmaalan caalimka oo labadaba waxaa la soo geliyaa culammada iyo umaradaba ulil amriga atiicu llaha wa atiicu alrasuula wa ulil amri minkum tafsiirka ugu fiican waa waatay yidhahdeen culammadu waxaa loo jeedaa yani alculamaa walumaraa oo qolana amru dunyaa ayay u ehel yihiin qolana amru diin ayay u ehel yihiin waayahay marka waana inuu u hoggaansamaa amarkiisana fuliyaa yacani barakuu ka helayaa taas ateecitaanka uu ateecayo u hoggaansamayo ee u tawaaducayana yacni fadli baa ugu sugan waxaanay u sababaysaa cilmigii inuu ku duxo sida qofka mariidka ah ee bukaa ugu hogaansamayo ninka dhakhtarka ah ee xariifka ah ee naasixa ah aanu u khilaafayn waa inaanu khilaafin walow ashyaada qaarkood aad bayaan u garan imaamka ninka dhakhtarka ah yacni isagaa wax u sheegaya ma ogtae odhanaaya camaliyad baad u baahan tahay saa iyo saasa qalliin baad u baahan tahay xaaladdu khatar wey haddii kale wuxuu isagu garan maayo inay saa tahay inaan ahayn laakiin kalsoonida cilmigiisa iyo nasteexadiisa iyo xariifnimadiisa uu ku kalsoon yahay daraaddeed naftiisi waa u sallimayaa qalliin aanu garanayn inuu ka bixi doono inuu ka kici doono iyo inuu ku dhiman doono aanu garanayn ayuu ka yeelayaa inuu suuxiyo qalo waa tamaamu taaca waa taaca dhammaystira marka waxa weeye taacada culammada haddii kaaba ku adeecday yacnii inaad markaa adeecdo waxay kugula talinayaane diiniga ah ee aadaabta ee akhlaaqda inaad ka adeecdo yacni saasoo kale waa inaad ugu adeecdaa laakiin in lagu talax taga ma aha qolida suufiyadu way ku talax tagaan waxay yidhaahdaan talax tagga markay ku talax tegayaan doonis khilaafsan waa inaanu yeelan waana qalad taas sax maaha waxallo wuxuu yidhahdo sheikhu waa inu sidiisa u fuliyaa assaaliku bayna yaday shaykhi waxay yidhahdeen ruuxa markaa muriidka ah ama almuriid ama asaalik bayna yaday shaykh waa kalmeyti bayna yaday alghasiil sida qofka meydka yahay ka maydhaayo hortiis saasoo kale ayuu markaa isaguna waa inu noqdaa bay yidhahdeen yacni wax markaa qof mayd oo la maydhayaa miyuu wax ku diidayaa waxaa ku diidi qofka maydha saasoo kale waa noqdaaba yidhahay taasi waxawaa sax maaha sax maaha shaygii marka waxa weye qalada in cidnaba lagu ateeco maaha laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq laakiin waxyaalihii marka waxa duuna daalika ah waa in marka lagu ateecaa walaa ya'hudu alcilma ila miman kamulat ahliyatuhu wa daharat diyaanatuhu wa taxaqaqat macrifatuhu walaa ya'hudu ma qaadanayo alcilma cilmiga ka qaadan maayo ilaa miman kamulat ahliyatuhu miday dhammaystirantay mooyaane ahliyadiisa cilmiga ahi aqoontiisa cilmiga ahi ay dhammaystirantay mooyaane inuu ehel u yahay wa daharat ay muuqatay diyaanatuhu diinkiisuna muuqday tadayunkiisu wanaagsani u muuqday wa taxaqaqat ay dhabowdo xaqiiqowday macrifatuhu garashadiisa uu diinka garanaya wa kaana lahu durbatun ay u sugnaatay tababar uu diinkii ku tababaran yahay oo aqoon u leeyahy atadarrug waa inuu ku tababartay diinkii bimacnaa aqoon fiican u leeyahy hadday itilaac tahay iyo hadday talaqi tahay iyo hadday munaaqasho tahay iyo wax walba wa khuluqun jamiilun iyo dabeecad wanaagsan waa inuu leeyahay wa dihnun saxiix maskax wanaagsanna waa inuu leeyahay wa tilaacun taammun taalacasho dhammaystiranna waa inuu leeyahay wuxuu tilmaamayaa cidduu cilmiga ka qaadanayaa waa inay toddobadaasi sifo leedahay toddobadaa sifa hadday leedahay yacni waa cidda ku habboon in cilmiga laga faa'iidaysto ahliyadiisa cilmiga waa inay dhammaystiran tahay walow fanniga uu dhigayaba ha noqoto inay aqoontiisa ku dhammaystiran tahay oo aqoon fiican uu leeyahay kamaalul ahliya haddaan aqoontiisu dhammaystirrayn aqoon fiican aanu u lahayn eh, inuu cilmiga ka qaato ka barta waayo dee inuu kediyo oo lumiyo ayuu halis u yahay fadalluu wa adalluu diinkiisu waa inuu daahir yahay oo tadayun fiican waa inuu leeyahay ee hadduu yahay faasiq fisqiga la jahraayo muujisanaya xaalka caynkaasa cilmi inuu ka qaato munaasib maaha in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu fatahhabbatuu waa in aqoontiisu ay xaqiiqowdaan kamaalu ahliyadii bay la mid tahay wa kaana lahu durba waa inuu cilmiga ku tababartay oo tadarub uu jiraa cilmigii uu ku tababartay muddada uu ku soo dhex jiray ee aqoontu u yeeshay akhlaaq wanaagsan waa inuu leeyihi hadduu yahay sayi'u lkhuluq xaalka caynkaasana waxa weeye munaasib maaha cilmiga in laga qaato waayo qofka cilmiga laga baranaayo aadaabtii akhlaaqdana in laga barto waa la rabaa imaam maalik markay hooyadii u dirtay sheikhiisii rabiica waxay ku tidhi utag rabiica bay ku tidhi oo intaanad cilmi ka qaadan samtigiisa iyo hadyigiisa iyo aadaabtiisa yacni baro oo aqoonso alcasru dahabi bay noolaayeen wakhtigii salafka marka waxa weeye xataa cidda cilmiga laga qaadanayo iyo sifadooda iyo siday tahay yacni ilaa dumarkaa garanayey oo hoyooyinka ubadkooda kula dardaarmayey waxay leedahay intaanad cilmi ka qaadan aadaabtiisi iyo samtigiisi iyo hadyigiisiiyo wanaagga ka muuqda ee kale ee dhaqanka ah kaga dayo oo ka baro waxaa soo naqlayaa bacdu salaf inay iman jireen majaalis cilmi inayna marka hore xadiiska ka qori jirin ciddaas ilaa ay hadyigiisa iyo samtigiisa u fiirsadaan markay ku qancaan dabadeed yacni markaa hadyigiisa iyo akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisa markaa dabadeed bay xadiiska ka qori jireen maskax wanaagsan waa inuu leeyahay hadduu baliid yahay oo damiinnim ay ku sugan tahay cilmigii dee ma saxaayo waxaana dhici karta masalada la weydiiyo masalo aan ahayn inuu kaga jawaabo oo dadkii waxyaalo qalada u sheego waa inuu taalacasho dhammaystiran leeyahay oo bimacnaa itilaaciisuu badan yahay waasiculitilac yahay intaasoo sifa ciddiile cilmiga in laga qaato ansab bay u tahay waxaa laga hadlayaa maqaamu alikhtiyaar waxaa kale jira maqaamu aliqdiraar iyo maqaamu alikhtiyaar maqaamul ikhtiyaar markay tahay wayna awsaaftaasi ku dhammaystirantah daruuradu axwaal kale ayay leedahay oo wax ka mida laga yaabaa in waxaweeye la fudaydiyo oo qofka markaa cilmiga dee uu qaadanaya hadday tahay cilmi ibtidaa'i ah qofku cilmi waasica inuu yeesho dee markaa waxa looma shartinayo ya qof bilowa ah, wax bilaabaya iyo qof markaa istifaado ziyaada a doonayaa shuruudaha mucallimkii uga baahan yahay isku mid noqon mayso wayenbagii an yandura mucallimahu bicayni alixtiraami waalrujxaani cala ahli tabaqati wayenbaqii waxaa habboon an yandura inuu eego mucallimahu ka cilmiga baraya bicayni alixtiraam cayn qadarin iyo ixtiraam ah waa inuu ku eegaa waalrujxaani iyo miisaan badnaan waa inuu ku eegaa uu ka miisaan badan yahay cala aksari tabaqati uu u qabo cidda la tabaqada ah ee isaga la derajada ah ay isku dabaqada yihiin inuu badankooda ka koreeyo waa inuu sidaa u qabaa fa huwa aqrabu ila intifaacihi bihi taasaa u dhowaansha badan inuu ku intifaaco oo nafci ka helo wa rusuukhi maa samicahu minhu fii dihni taasaana u dhow wa rusuukhi maa kii inuu ku sugnaado samicahu minhu uu ka maqlay fii dihni maskaxdiisa inay ku sugnaatana kaasaa u dhow inuu sidaa u qabo arrinkaa ixtiraamkiiyo rujxaanka ah inuu sidaa u qabaa waa arrinka ugu dhow intifaaciisa iyo sugnaanshaha cilmiga uu ka maqlay uu ku sugnaanayo inay u sababto inuu ku sugnaado waqad qaala ashaaficiyu xaqiiqae wuxuu ihi shaafici imaamu shaafici kuntu assafaxu lwaraqa waxaan ahaan jiray mid warqadda roga ayaan ahaan jiray atasafaxu bay ahayd asal ahaan dabeedna ta'diiyo saadkii baa laysku idqaamay assafaxu bay dabeedna noqotay warqaddaan rogi jiray buu yidhi warqadda kitaabka bayna yaday maalikin imaam maalik hortiisa ayaan warqadda rogi jiray raximahu allahu allah u naxariistee safxan rogitaan rafiiqan jilicsan ayaan rogi jiray haybatan lahu waxaan saa u rogi jiray haybad aan ka haybadaysanayo isaga aan qadarinayo daraaddeed baan warqadda sanqadheeda ilaalin jiray markaan warqadda rogaayo ina issanqarin baan dooni jirin waa ixtiraam uu shiikhiisa ixtiraamayo lianlaa yasmaca uu sii caddeeye si aan u maqlin waqcaha yani marka waxa sanqadheeda aan u maqlin iyo dhicitaanka warqaddu ay dhacaysa yaani u maqlin dabaqdaha yar ayuu u diidaya ka warran wa qaala rabiicu rabiicu ardaygii shaafici ahayna wuxuu yidhi wallaahi allah baa ku dhaartay majtara'tu kuma dhiiranin an ashraba almaa'a biyo inaan cabbo kuma dhiiran washaaficiyu walxaal ashaaficiyu shaaficina yanduru ilaya uu isoo eegaayo iyadoo shaafici i eegaayo xataa biyo inaan cabbo kuma dhiiran jirin buuri haybatan lahu haybadan ka haybadaysanaya daraaddeed waxay tilmaamaysaa tanna waxa weeye mucallimka in la ixtiraamo ayay tilmaamaysa oo indho ixtiraama lagu eego oo la yacni markaa la ijlaaliyo la weyneeyo loona qabo markaa dee inuu markaa yahay shakhsi wax garanaya oo dadka markaysaga asaagiisa ah yani badiba ka fiican inuu yahay yani kaga wanaagsan cilmiga inuu sidaa yahay waa in loo qabaa markaasaa qofku ku intifaaci karaa laakiin hadduu u qabo inaanu laysa bidaak sidaa inaanu ahayn nafci ka heli maayo ha iska dhegaysto laakiin intifaac ka heli maayo intifaac waxay ku xidhan tahay yani ictiqaadka uu ka qabo ayay ku xidhantahay id ilfataa xasba ictiqaadihi rufic wa kullu man lam yactaqid lam yantafic waa ku camriid odhanaayo wiilka waxaa sare loo qaadaa kolba qadarka ictiqaadkiisu yahay wa kullu man lam yactaqid lam yantafic kaan ictiqaadin kuma intifaacayo haddaanu qofku markaa sheikhiisi dee inuu saalixu yahay cilmi in laga qaato ama aqoon leeyahay aanu u rumaysnaynba waxa uu leeyahay ha iska akhriyo geli maayaan laakiin kuma duxayaan maxaasi ma gelayaano kuma intifaacayo yacni ictiqaadkaasay ku sii xidhantahay ixtiraamkay ku xidhan tahay uu ixtiraamayo imaamu shaafiici wuxuu leeyahay warqadda sanqadheedaan iska ilaalinayey markaan sheekhayga maalik la joogo saanu sanqadha warqadda u maqlin ya iminkana dadka qaarkood iyadoo xalqaddii cilmiga la sheegaayo bay iska sheekaysanayaanba qaarkoodna moobilkay wadwadaan marna moobilkay la baxayaanoo debadda la qabanayaan sidee cilmigu u ya rasaa'il buu dirayaa ka jawaabayaa ya mobil buu ku mashquulsan yahay inta uu cilmiga ka jeedo cilmigaas waa dhaafaya kuma duxaayo yacnii ihtimaamka cilmiga ay siinayeen ee ku dadaalayeen ayaa dee aad iyo aad u badnaa xataa wuxuu inoo keeni doonaa in waxa weeye markaa iqbaalka shiikhun loo jeesto aan wax kale lagu mashquulin wax kalen la eegin culammadaa cilmigu galay iyo a'immadaas sahal cilmigu kuma gelin ariiqi cilmigii aadaabtii cilmigay qaateen qofkii aadaabta cilmigii ariiqa cilmiga mara ya ariiqii dadkii hore ku intifaaceen buu isaguna ku intifaaci karaa haddii dariiqii uu ka leexdana dee meel kalu ka dhacaya meel kalu ka dhacaya ya lan yuslixa aakhira hadii alummah ilaa ma aslaxa awalaha imaam maalik muxuu yidhi ummaddan aakhirkeeda islaaxin maayo hagaajin maayo wixii awalkeedii hagaajiyey mooyaane wax kale awalkeedu dariiqa adabkii ixtiraamka bay marka ku hagaageen ku wanaagsanaadeen cilmigu ku duxay cilmigu ku galay barakadii cilmiga ku heleen barakadii cilmiga ay ku heleen xataa wax kale iska daayo waxay samayn jireen inay markaa karaahiyaysan jireen ceeb sheikhu leeya inay u muuqato ilaa la soo naqliyey bacdu salaf inay sadaqad bixin jireen odhan jireen ilaahayow ceebta sheikhayga iga qari si aan cilmigiisa ugu intifaaco sadaqad buu soo bixinaya sadaqada muxuu bixinayaa ilaahay buu baryayaa wuxuu leey ilaahu ceebta shiikhayga iga qari si cilmigiisa aan ugu intifaaco haddii ceebtiisu ayna ka qarsoomin cilmigiisu ku duxi maayo kuma intifaacayo wa yurwa can caliyin radia allaahu canhu qaal min xaqi alcaalimi calayka an tusallima cala alqawmi caammatan wa takhusahu biataxiya waxaa laga soo wariyaa wasiiqatu tamriideh yani ashyaada qaarkood waxaa loo keenaa min baabi yani waxa weeyaan mulax maadaamay tahay yacni waa istinaas la weheshanayo aasaarta aahaarta tashadud kuma sameeyaan maadaama ay waafaqsan tahay namadkii yani marka waxaan yani shaa'ica ahaayee jiray cinda salaf wa yurwa can caliyin radia allaahu canhu waxaa laga soo wariyey cali qaala inuu yidhi min xaqi alcaalimi calayka an tusallima cala alqawmi caamatan caalimka xaqiisa waxaa ka mida calayka korkaaga uu ku leeyahay an tusallima cala alqawmi inaad qowmka salaamto caamatan si guud aad u salaamto majliskii markaad soo gasho inaad salaam guud salaamtaa wuxuu ka mid yahay xaqiisa wa takhusahu bitaxiya isagana salaam ku gaar yeesho isagana gaar baad u salaami qowmkana si guud baad u salaami wa an tajlisa amaamahu waxaa kaloo ka mida xaqiisa inaad fadhiisato amaamahu hortiisa aad fadhiisato walaa tushiiru cindahu biyadik walaa tushiiru ma tilmaamaysid cindahu agtiisa kuma tilmaamaysid biyadika gacantaada waxaad ku tilmaamaysaa ma jirto yacnii aadaab ahaan baad gacantaada ceshanaysa walaa tacmidanna walaa takhmisanna idin qoran laakiin sidaa saxiixa ah ee asalka kitaabka ku sugnayd waxa weeye walaa tacmidanna weeye walaa tacmidanna ha u qasdin bicaynika ishaada ha ugula qasdin hayrahu cid kale oo bimacnaa cid kale ha eegin markaad waxa weeye majliska sheikha joogto oo dersiga dhegaysanayso yacni sheikha iyo afkiisa eeg yacni ha eegin cid kale oo meel kale ha u jeesjeesan waayo cilmiga haddaad ka jeesato dee waad ka mashquulaysaa waxbaa ku dhaafaya walaa taquulu fulaanu khilaafa qawlih ha odhanin qaala fulaan hebel baa yidhi khilaafa qawlii hadalkiisi mid khilaafsan waa masaladii haddi aynu sheegayno kale walaa taktaabanna cindahu axada walaa takhtaabanna ha xamanin cindahu agtiisa ha ku xaman axadan cidnaba walaa tusaarra fii majlisih yacnii cid ha la siraysanoo hoos ha hadlin meesha marka waxaweye majliska sheikhu fadhiyo cidaad wax la siraysato ad la hadasha ayaynu jirin walaa ta'khud bihawbih yacni sheikha maradiisa ha qabanin oo noo fadhiyo wax noo sheeg ha odhan walaa tulixa calayhi idaa kasil yacni sheikhii baa doonay inuu kaco marada intaad qabato tidhahda noo joog noo joog waxan waxaa noo sheeg walaa tulixa ha ku celcelinin calayhi korkiisa idaa kasila markuu daalo walaa tashbac ha ka dhergin min tuuli suxbati suxbadiisa dheeraanta ay dheer tahay ha ka dhergin fainamaa huwa calayka kannaklati tantadiru mataa yasqutu calayka minha shay fainamaa huwa calayka wuxuu ka dhigan yahay korkaaga kan nakhlati sidii geed oo kale kaleu ka dhigan yahay tantadiru waxaad sugaysaa mataa yasqutu goormuu soo dhacayaa calayka minha shayun wax kaaga soo dhacayaan geed timiraad markaa timirtii bislaatay haddaad hoos joogto goormaad timirta ku soo daadanaysaa so is odhan maysid saasoo kale fawaaiddu gortay kaaga soo dhacayaan ma ogid saas aawadeed ha ka caajisin ha ka dhargin suxbadiisa ee wakhti badan markaa la joogo waxaa laga yaabaa bacdu alfawaa'id hore aan laga maqlin dib inaad ka maqashaa dhici karta wuxuu tilmaamayaa caalimka xaqiisa waxaa ka mida ah dadkana si guud inaad u salaamto isagana si gaara ah u salaamto oo salaan u gaar yeesho marka markaad la kulanto inaad salaamtaa xuquuqdiisa ka mid tahy inaad hortiisa fadhiisataa waxay ka mid tahay isagana xaqiisa aadaabta fiican baa loo jeeda ayay ka mid tahay gacanta markaa ha taagtaagin markaad yani agtiisa joogto cid ha ku tilmaamin iyo wax la mida yacni aadaabtaa looga jeeda dee xaggeenna waxaa laga yaqaanaa qofku markuu hadlaayo inuu gacmaha fiiqfiiqo gacmaha taagtaago ya marka gacantaaggaa yacni ma fiicnaa la yidhi ya ummadaha kale waa inay la yaabaan markay arkaan dee sida dadkeennu u taagtaagayaan gacmaha waxa way moodayaan inay dagaalamayaan ya gacmaha sida loo taagtaagaya in la dagaalamaya baa la moodaya waxaa kollay ka mida aadaabta in gacmaha marka aan qofka lagu taagin marka lala hadlayo khaasatan cidda la ixtiraamayo waa ka xag jiraan walaa tacmidanna bicaynika kayrah waxaa loo jeedaa shay kale inaad eegto ha u qasdin intaa uu darsiga jeedinayo ama masaa'isha sheegayo isaga uun eeg dhegaha iyo indhahaba xaggaasu u jeedi haddii xataa wax dhacaan ama sanqari baxdo ha jalleeci waa inaad hadgu shalkaas ku dhaygagtaa waa siday culammadu sheegaan waa saas ya sanqar yare hadday baxdo in la wada jeesto waxay ku leeyihiin adaabtii maaha adaabtii kuma fiicna waayo qadarkaad ka jeesatay ayaa cilmigii wax ku dhaafayaan waxaana la yidhahdaa alinsaatu min alcaynayn ya wa ansitu so lama odhan bacdu salaf waxaa laga soo wariyay alinsaatu min alcaynayn insaatku labada indhoodbu buu ka dhacayaa waa in dhegihiina la dhega nuugsadaa waxa la sheegaayo indhahana lagu eegaa qofka afkiisa markaad eegaysana qabashada waxa uu sheegaayo inaad qabato way u dhowaansha badan tahay waxaa laga yahay hadhow inaad xasuusato markuu sheegaayey yaa tilmaantuu bixinayey iyo afkiisu siduu ahaa laakiin haddaad dee markaa kaaba dabadeeda gasho hadde codka un halkaa ka dhegaysato oo aanad markaa wejigiisiiba arkayn iyo afkiisii toonna de maxaad kaga duwantahay in cajlada dhegaysanaya in shariid daartay oo cajladii dhegaysanaya maxaad kaga duwantahay xalqadda marka la yimaado ardayba ardaygu ka dhow yuhu ka fiican yahay waxa wanaagu ku jira dhowaanshaha loo dhowaaday ku jiraa soo xadiiskii khudbatljumcaha ku soo arooray ma sheegayen wadnu min alimaam imaamka u dhowow waa amar nebi dunuwigu inuu markaa yani leeyahay ictibaar gaar ah baa laga tilmaamaya wadnu min alimaam yani khatiibkii u dhowow agtiisa tag wakadalika darsiga markay tahayna in la soo dhowaado ayaa sheecan weliba dadka mustafiidiinta ay soo dhowaadaan haddii xataa tambiih noqoto qofka fog inuu baraarujiyey qof dhow kee fiican yani waxa weeye markaa saas aawadeed dhowaansha ay fiican qisa ayaa dhacday yaa la soo wariyey qisaas waxay sheegaysaa yaxya bnu abi yaxya yaxya leysi ayaa soo rixlaystay wuxuu ka soo rixlaystay min alandalus yaxya laysi andalus wuxuu uga soo rixlaystay dhulka sbain iyo bartuqaal la yidhahdo weeyaane halkaa wuxuu uga soo rixlaystay imaam maalik inuu la kulmo oo madiine ugu yimaado masaafo aad u tawiila waayo sbain waxay ka mid tahay andalus waa min yurub bay ka mid tahay halkaasuu ka soo rixlaystay rixladii madiinu ku yimi imaam maalik xalqadiisibuu soo xaadiray isagoo xalqadii fadhiyo oo dhegaysanaaya ayaa qof dhawaaqo debadda ka dhawaaqay dabeedna wuxuu uhi maroodi baa soo galay magaalada caadatanna maroodigu madiine ma iman jirin dadka badankoodu maroodiga markaa may aragba dadkii xalqadda joogay way yaaceen si ay maroodiga u soo arkaan yaxya halkiisa kama kicin imaam malik baa ku yidhi maxaad adna maroodig maad hore u aragta markaasuu maya maxaad hadda u qaban weydeen wuxu uhi madiine waxaan u imi maroodi uma iman maalik inaan la kulmaan ya ma ji'tu lilfiil maroodi uma iman barakadu baa ka muuqato kitaabka muwada ee mashriq iyo maqrib ka dhacay waa riwaayada yaxya yaxya laysi riwaayadiisi weeye riwaayaadka kale oo dhan isagaa ka qaari noqday meel walba riwaayada ka dhacday waatiisa waa cilmiga iyo ihtimaamka uu u lahaa ayay tilmaamaysa iltifaatkaas waa diiday inuu marka maroodiga soo daawado soo eego isagaan maroodi hore u arag madiine waxaan u imi buu ihi eh, maalik darti baan u imi maroodi uma marka walaa tacmidanna bicaynika hayrah walaa taquulu qaala fulaanu khilaafa qawlik ha odhannin hebel baa yidhi yacnii hadalkaaga hadal ka duwan oo saa saa yidhaha odhan bimacnaa taasi waxay tahay mid aadaabta aan ku fiicnayn hadalkii aynu sheegayna ibnu cuthaymiin ka sheegaynayna mawduucaas waa tilmaamay majliskiisa cid ha ku xaman waxxan la yidhahda la iman allahuma ilaa inay tahay min baabi nasiixa oo ashyaadii laga soo reebay ee mustahnayaadka ahaa inay tahay mooyaane ya ashyaada hadday tahay iyadu de waa ka hadhan tahay ya ashyaadii xasuusta man yadkur ha baaraka allah fiik yaa iska leh jawjari maa sha allah baaraka allah fiik tadallam wastacin wastafti waxadir wacarif wadkuran fisqa almujaahir yacni waxa weeye lixda arrina laga soo reeba ee mustasnayaadkaa mooyaane qiibo kaleoo aad la timaadda ayaanu jirin oo majliskiisa ku samaysa iyo meel kale toonnaan yacani cid waxba ha siraysan waxaad soo gelaysaa tilefoonnada lala baxaayo ama yacni markaa meseejyada la diraayo laga jawaabayo yacni waraaqaha la dirayo ee laga jawaabayo ee lagu mashquulayo kullu daalika waa mashqala wakhtiga noocaasa in layska xidhaa fiican ama jeebka la iska rido laakiin mobil in markaa lagu mashquulo iyo wax la mida waa in la iska jiraa waa inaan markaa lagu samayn ixraaj oo isagoo kacaya ilaaba ilaa noo fadhi ama maradiisa in la qabto oo la yidhaho fadhi oo masaladan ka jawaab aan la odhan waa inaan lagu celcelin oo la odhan markaa lagu xaduurin la odhan ilxaax ta lagu sameeyo yacni waxay waxaa noo sheega ama wax la mida hadduu daalo darsiga noo sii wad aan la odhan suxbadiisa waa inaan laga eh, dhergin waxaa loo jeedaa markaa muddo doora wax ka dhegaysanaysay marka dambe intaad ka dheragto inaad iskaga tagto xalqaddii taa ha samaynin buu leeyay waxaa laga yaabaa inuu is yidhaahdo dee inta hadda uu sheegayo waad garanaysa laakiin rubbama fawaa'id yacni markaa uu sheego oo dib ka sheegaayo waanad aanad garanaya inay jiraan sheekh baa waxa uu akhriyey wuxuu yidhi waxaan akhriyey kitaabka adwaa'u lbayaan waa kitaab weyn oo maxamed amiin shaqiidi leeyahay oo tafsiira mujalladaadkiisuna waa waaweyn yihiin qur'aanka aayaadkiisa ma wada fasiraayo aayadaha qaarkood buu fasirayaa qaarna isyidhi waa waadix waa markaa waa ka tegaya ilaa suurat lmujaadila dhammaadkeeda ayuu fasiray aan aayaad ku xidhiidhna ahayn marka waa mujalladaad waaweyn sheikh baa wuxuu yidhi waan akhriyey adwaaga min awalihi ila aakhirihi dhammaan waa akhriyey wama stafadtu minhu xarfan xarafna kama faa'iidin yacani wax alle wuxuu sheegaya macluum bayay ahay yacani wuxuu sheegayoo dhami waxay ahayd macluumun lii waan wada garanayay buui hal xaraf kama faa'idin haddana maca daalik muxuu u sabrayey inuu kitaabka intaa leeg akhriyo lacallahu inuu markaysagaa ka helo faa'ida aw faa'idatayn ayuu ugu sabrayey marka wuxuu ka dhigan yahay buu uhi kan nakhla sidii geed timireedoo goorta wax kaaga soo dhici doonan ma ogin marka goortaad faa'idada ka heli doonta ma ogin macnaa hal faa'idaa laga yaabaa in la yidhaahdo waa akbar min addunya hadi alfaa'ida akbar min addunya adduunyada waa ka weynta la yidhahdo wa min aadaabi almutacallimi an yataxaraa rida almucallimi wain khaalafa ra'ya nafsih ka cilmiga baranaya aadaabtiisa waxaa ka mida an yataxaraa inuu u qasto ku dadaalo rida almucallim mucallimka raalli ahaanshihiisa inuu ku dadaalo wain khaalafa ra'ya nafsih haba khilaafo sida isagu nafsi ahaantiisa ra'yi ahaan uu qabo ra'yiga naftiisaoo kale haba khilaafaba inuu raalli geliyo mucallimka ayuu ku dadaalaya raallihaanshihiisa helo walaa yufshi lahu siran wuxuu sidaa ku dadaalayaa walxaal huwa isagu laa yufshi lahu siran wax siraa aanu u faafinayn oo sirtiisa aanu gudbin inuu sheegay wa an yarudda kiibatahu idaa samicahaa iyo inuu celiyo oo diido kiibatahu xanta la xamanaayo sheikha idaa samicahaa markuu maqlo waa inuu markaa cirdigiisa daafacaa oo in la xanto diidaa fa in cajaza hadduu awoodi waayo faaraqa almajlis majliska waa ka faaruqaya cajaza luqo kale waa ku sugan tahay laakiin waxaa fasaaxo badan baabudarabo inay tahay ayaa fasaaxo badan cajaza yacjizu sida kale waa timi iyadoo baabu fariixo ah laakiin hada afsax cajaza yacjizu fa in cajaza hadduu ka caajiso faaraqa almajlis wuxuu ka faaruqayaa makaanu fadhigaas waa ka tegayaan oo sii joogaayo wa an yadkhula calayhi bigayri idn waxaa kaloo aadaabtaysa ka mid ah an laa yadkhula calayhi inaanu shiikha u soo gelin bikayri idnin idan la'aan aanu u soo gelin xaaluu idan ka madhan yahay aanu u soo gelin waa inuu u soo galaa biidnin markuu u soo gelaayo wa ida kaana macahu gayruhu qadama alafdala walasan wa idaa kaana macahu hadduu la jirkiisa ahaaday ghayruhu cidaan isaga ahayn oo kale hadday weheliso ay doonayaan inay u soo wada galaan qadama alafdala waalasan wuxuu hormarinayaa ka mudane fadliga badan waalasanna iyo ka da'da weyn ayuu hormarinaya wa an yadkhula kaamila alhaybati faariqa alqalbi min ashawaaqil waxaa kaloo aadaabta mutacallimka ka mid a ah, an yadkhula inuu soo galo oo sheikha u soo gala kaamil alhaybati xaal haybaddiisu dhammaystiran tahay faariqa alqalbi qalbigiisu faaruq ka yahoo ka madhan yahay min ashawaaqil waxyaalo mashquuliya uu ka madhan yahay mutadahiran mutanadifan bisiwaakin wa qasi dufrin wa isaalati riixin kariihin mutadahiran xaaluu isdaahiriyo yacni uu soo tahaaro qaatay tahaaro dhammaystiran uu ku yimi oo tahaaradii sharciga ahayd baa laga tilmaamaya mutanadifan xaaluu isnadiifiyey isagoo tahaarada sharciga ah soo qaataa dhici karta haddana waxa weeye dee inaanu dee xoogaa nadiif aanu sida kale u ahayn waxyaala iskagiyo yacni markaa boodh iyo wax la mid ah ay ka muuqanayaan mutanadifan xaaluu isnadiifiyey bisiwaakin caday isku nadiifiyey iyo wa qasi dufrin cidyaha inuu guro isku nadiifiyey wa isaalati riixin iyo ur inuu markaa tegsiiyey isku nadiifiyey urtaasoo kariihin la kaahanayo riix yudakar wa yu'anas oo waqtiyada qaarkood mudakar inay tahay baa loola dhaqma waqtiyada qaarkoodna mu'anas inay tahay marka karihatin ma odhana kariihin buu yihi wa yusallimu cala alxaadiriina bisawtin yusmicuhum wa yusallim waa salaamaya cala alxaadiriina dadka jooga xalqadda bisawtin cod buu ku salaamayaa codkaasoo yusmicuhum u maqashiinaya wayahusu shaykha biziyaadati ikraam wa yakhusu wuxuu ku gaar yeelayaa ashaykha shaykhana biziyaadati ikraam sharfis dheeraada ayuu ku gaar yeelaya wakadalika yusallimu ida nsaraf saasoo kale waa salaamaya marka uu gaddoomo oo uu ka tegaayo markaana waa salaamaya sheikhu halkan wuxuu kaga warramayaa aadaabta mutacalimka uu leeyahay oo qofka cilmiga baranayaa aadaabta laga rabo ayuu sheegayaa marka aadaabo dhowra ayuu tilmaamay ou halkan ku sheegay aadaabtaa waxaa ka mid a ah inuu ku dadaalayo raalli ahaanshaha sheikhu ka raalli noqdo inuu markaa ku dadaalayo rida almucallim inuu helo inuu ku dadaalayo waxay ka mid tahay aadaabta fiican bay ka mid tahay waayo wuxuu doonayaa dee sheikhu inuu maalo masaa'isha iyo fawaa'idda inuu marka ka faa'iidaysto ayuu rabaa marka saas aawadeed waa in uu raalli ahaanshihiisa ku dadaalaa oo inuu markaa ama kaga cadhaysiiyo ama wax la mid ah waa inuu markaa iska ilaaliyaa ama mucaamalo adag kula dhaqmo dadka caadigaa ah siduu ula dhaqmaayo iyo siduu ula dhaqmaayo sheikhiisa dee isku nooc noqon mayso waa inuu markaa yacni si dhibirsan uu soo wadaa kolley inuu la khitaabo inuu waxa weeye xataa markuu yacni la joogo wax ama dheeldheel ka muuqdo ama wax la mida ah ama inuu yacni yaraysanaya iyo wax la mida waa in marka ayna ka muuqan oo ka soo daahirin masaaisha qaar markuu sheego siduu istinkaarayo oo kale wejigiisa waa inayna ka muuqan ama marka masaaisha qaar ku qoslin qaar waa kolle waa soo wadaa kolle masaaisha waxyaalaha qaarkood marka waa inuu u noqdaa waasica sadri mid laabtiisu marka u ballaadhan tahay oo xataa hadduu markaysa marka waxaan yani sheikhu uu yacni marka hadal muxtamila ku yidhaahdo macnaha wanaagsan ugu xambaaro yani qofku waa jecel yahay waxa isagaba ka dhaca in weji wanaagsan loogu xambaaro waa jecel yahay xadiiskuna muxuu sheegaya walyati ila nnaasi biladii yuxibu an yu'taa ilayh waliya'ti ila biladii yuxibu an yu'taa ilayh marka akhlaaqda wanaagsan ee dabacadda wanaagsan bay ka mid tahay waxa uu isagu jecel yahay qofku in lagula dhaqmo hadday cudriga tahay hadday maxaamisha wanaagsan iyo macnaha wanaagsan in loogu xambaaro tahay hadday tahay marka hadduu qaldamo in loo cudur daaro hadday tahay hadday tahay in loo dulqaato hadday tahay kulli dalika dad kale waa inuu kula dhaqmaa caamatulmuslimiin hadday tahay inuu saa kula dhaqmo famaa baalu shaykhi shaykhiisana maxaad mooday yani mucaamalada caynkaasee uu kula dhaqmayaa waxay noqonaysaa cala sabiil awlaa cala sabiil awlaa ayay noqonaysaa marka wuxuu ku dadaalayaa raalli ahaanshaha mucallimka wain khaalafa ra'ya nafsii walow ra'yigiisa haba khilaafo si isagu qabo waxa dhici karta masaa'isha qaarkood ardaygu inuu ku qanacsan yahay sida uu shiikhu sheegayo si aan ahayn isagoo sidaa ku qanacsan haddana waxa weeye waa inuu yacni ina geliyo macallimka waa inu isku dayaa aanu marka waxaweye ilqalloocan tusin iyo carab qalloocantoonna ilqalloocan iyo carab qalloocantoonna inaanu tusin weeyaan masaa'ishuna de waa kala duwantahoo masaa'ili waa masaa'il ictiqaadoo dee markaysa markaa qalada inuu sheikhu ku hadlo masaa'ilna waa masaa'il markaa ijtihaadi ah marka dee labada nooc isku mid maha hadduu waxa weeye markaa masaa'il ictiqaadi ah uu ku qaldamo shay weyn oo dee cadiimaa la yimaado taas waa shay axad laakiin hadday tahay masaa'isha ijtihaadiga ee ixtimaalaad ku jiro ee salafkii a'immaduba isku khilaafayeen ta noocaasa inuu waxa weeye markaa uu yidhahda ama waan ku inkiraya ama wax la mida ma aha xadiiska nabiga sal allahu alay wasalam maxaa ku soo arooray laa yusalliyanna axadun alcasra ila fi bani qurayda midkiin yaanu tukanin salaada casar bani qurayda mooye meel kale yaanu ku tukanin saxaabadii nebigu sala allahu alay wasalam masalada waa isku khilaafeen waxaa ka mid ahaa mid dariiqa kusii tukaday oo yidhi salaaddii baa tegaysa oo xadiiska eegay macnihiis almaqsuudu minhu inuu yahay tacajul iyo tasaruc in la degdego iyo qaar markaa daahirka xadiiska qabsaday oo yidhi laa yusalliyanna axadun casra ila fii bani qurayda soo nabigu ma odhan laa yusalliyanna axadun casra ila fii bani qurayda goortay doonta ha noqotee bani qurayda meel ku tukan mayno markaasaa qorraxdii dhacday meeshay reer bani qurayda deganaayeen waxay gaadheen bacda ghuruubi ishams casarkii markaa waxay ku tukadeen fii bani qurayda nabigu calayhi salaatu wasalaam falam yucannif yacni ma canaanan labadii kooxood midnaba xataa ma odhan qoladan baa saxnayd iyo qoladan baa qaldanayd maadaama ijtihaad ay tahay labadabana uu ixtimaalaayo sideed ugu taqriiriyey horta mujtahidka laa yucanaf waayo tacniifku waa min baabi tacziir laakiin waxaan uga jeednaa masalada intaa ka ballaaran oo maxay ah nebigu sala allahu aleyh wasalam miyuu u sheegay saxaabadan qoladiinaa saa saxnayd yacnii nusxan inuu yidhaahdo qoladanna waa qaldanayd qoladanna waa saxnayd ma dhicin waayo hadday dhici lahayd oo saxaabada nebigu sala allahu aleyh wasalam nebigu qolo sax garayn lahaa odhan lahaa qoladaasaa saxan waa la soo naqlin lahaa xaraf caynka ku saabsan lama soo naqlin qolada daahiru nasi ayay qabsadeen qolana maxay qabsadeen almacaani walmaqsuud bay eegeen nebigu muxuuga jeeday inuu salaadda ka nahiyaayo ka reebaayo maya muraadka uu yidhi midkiin yaanu tukanin salaadda casar ilaa fii bani qurayda maxay ahayd waa liajli inay degdegaan oo hore u gaadhaan meesha de waxay yidhahaen wakhtigii salaaddu hadduu gabaabsi yahay oo qoraxdii dee ay dhacayso degdegii innagoo samaynayna laakiin wakhtigii baynu markaa ixtiraamaynaa oo salaaddii tukanaynaa salaaddii intaynu tukannaan aan degdeg markaa u soconaynaa marka khilaaf saa'iqa inuu yahay ya ayay ku tusinaysa hadday laazim ahayd nebigu sala allahu alayh wasalam taa inuu caddeeyana waa caddayn lahaa ma ahayn lianna ta'khiir albayaan can waqti alxaajati fi xaqihi laa yajuusu bilijmac waayahay marka waxaa ka mid a aadaabta mutacalimka inuu raallihaanshaha mucallim ku dadaalo walow ra'yiga yacni isagu nafsi ahaan uu qabo haba khilaafabe wax sira uma faafinayo sirta asaalatan in la xafido way tahay hadday sirtii sheekha tahayna waa ka sii xag jirtaa oo sirta xifdu siri adilla ku soo aroortay oo ku timi anas ibnu maalik isagoo carruur la ciyaarayaa nebigu soo maray calayhi salaatu wasalaam dabeedna dan buu dirtay dantii buu nebiga usoo qabtay calayhi salaatu wasalaam markuu usoo qabtay ayuu hooyadiibuu ka absaamay markaasay waxay tahay xagad ku habsaantay deedna wuxuu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam baa dan ii dirtay waxay ku tihi dantu kuu dirtay maxay ahayd wuxuu ku yidhi sirta rasuulka sala allahu aleyh wasalam ma sheegaan waxay tidhi cidna ha u sheegin sirta nebiga sala allahu aleyh wasalam xadiis kale wuxuu sheegayaa cumar bnu khataab ayaa inantiisa xafsa wuxuu u bandhigay cuhmaan intaa nebigu guursan calayhi salaatu wasalaam ka hor cabse markuu siyaam kuu guuriya cusmaan wuxuu yidhi wax dana uma lihin abubakar buu u bandhigay abubakar uma jawaabin wuxuu idhi jawaab la'aanta abubakar baa igaga darnayd jawaabtii cusmaan kadib buu markaa waxa mar dambe markii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu guursaday ayaa wuxuu abubakar u cudur daartay cumar oo wuxuu yidhi waxaan kuugu jawaabi waayey nebigoo hadal haya ayaan maqlay sirta nebiga sala allahu alayh wasalam inaan faafiyaan karaahiyaysanayey laakiin nebigu hadduu iska dayn lahaa calayhi salaatu wasalaam waa guursan lahaa ya waa sida marka waxa waye sirta ay u ilaalin jireen ayay markaa tilmaamaysa shardi ma aha marka leey waxaas waa sir ilaaba ilaa inuu kugu yidhaahdo sir weeye ee qari ee wixii lagu garanaayo inay sir tahay ima bilisaan qaal aw bilisaani alxaal waxay noqonaysaa xukunkii sirta inay yeelanayso taasay noqonaysa waxaana xadiidka ku soo aroortay ida xaddata rajulu alrajula xadiisan faltafata fahiy amaana hadduu ninku ninkaa u sheego war u sheego oo markuu sheegaayay baa la daymoodo inay cidi ku dhowdahay xaggii xagga eego dabeedna u sheego amaana weeyaan baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qawaahu alalbaaniyu marka inay xukunkii sirta qaadanayso oo sirta sidii loo ilaalinaya in loo ilaaliyo ay tahay ayaa laga qaadanaya taas ayaa laga qaadanaya marka shardi ma aha in la odhanaayo markaysaga shaygaas waa sir waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam marka uu xabso hadal hayey abubakar kuma odhan waa sir laakiin maadaama xadiis khaasa ahaa taasu wuxuu ka fahmay inay sirta markuu anas u diranaayay xaajada iyo danta waa sir ee qari ma odhan maya siyaaqa xadiiska wax kutusinaya kuma jiro laakiin isagunbaa waxa weeye sida uu ugu sheegay iyo siduu ugu dirtay ka fahmay markaysa inay sirta marka shayga sirtaa sharti ma aha in waxa waxaweye la yidhahdo ilaaba ilaa waa sir in la yidhaahdaa sharti maaha waxyaalaha dadka qaarkood sameeyaan waxaa ka mid a inay markaa waxaweeye dadka qaar inay hoos wax uga duubaan sheeka caadiya intuu markaa e, la sheekaysto ama weydiiyo ayuu wax ka duubayaan hadhow buu markaysaa markaa faafinaya ta noocaasi waxay markaa soo gelaysaa yacni akhlaaqda xun iyo dabeecadaha xun bay ka mid tahay ahlucilmiguna aad bay u inkireen e, xanta inuu ka daafaco ayaa ka mida aadaabta mutacalimka man dabba can cirdi akhiihi daba allahu wajhahu can innaar xadiis waxaa lagu soo wariyey nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qofka sharafta walaalkiis daafaca ilaahay wejigiisa naartu ka daafacaa qawaahu alalbaaniyu waa xadiis nebi albaanina waa quweynaya marka cumuum lmuslimiin qof muslima oo lmuslimiin ka mida xanta la xamanaya in la daafaco fadligaa lagu sheegaye bal hadduu xaq gaara ku leeyahay ka warran ya yacni waa ka sii weyn ta kale khiibada culammadu culammadu waxay yidhaahdeen waa ka sii weyn tahay dadka kale xantooda in culammada la xantaa waa ka sii daranta ashyaada mustasnayaadka lagama tilmaamaayo waxaa loo jeedaa wixii asalkii ku baaqiga aba laga tilmaamaya dembigay leedahay waa ka weyn yahay dembiga markaa uu leeyahay cidaan culamo ahayn oo la xanto waa ka weyn yahay hadduu markaa daafici kari waayo majliska waa inu ka tagaa waa inuu majliska iska sii fadhiyo ma aha waa inu ka reebaa ka celiyaa hadduu daafici kari waayo ka celin kari waayo ama ay ka joogi waayaan faaraqa almajlis ma ka tegaya falaa taqcudu bacda adikra maca alqawmi aldaalimiin waa inaanu markaa u soo gelin idan la'aan waxaa loo jeedaa meel khaasa markuu ku sugan yaha laga tilmaamaya sida gurigiisii oo kale iyo wax la mida ah ama meelaha caamkaa markuu joogo sida masjidkaoo kale idan uma baahnaa idan uma baahnaa laakiin istiidaanku mawdica khaaska markuu ku sugan yahay baa istiidaanku imanaya hadduu laakiin cid kulan gaara la leeyahay waa in kulanka gaarka aan iska gelin masalan cid buu markiisa markaa waxaan yacni koonaha masjidka ay wada tageen oo si gaara ah u wada hadlayaan iyadaan lagu idmin daha iska fadhiisan marka ya waxaa dhici karta war ayna jeclayn cid kale inay la wadaagaan inay hadday doonan hayaan aayadkii istiidaankee suuratu nuur waa garanaysaa waayahay haddii cid kale la socoto ay cid kale weheliso wuxuu hormarinayaa cidda afdalka ah ee xagga markaa cilmi ahaan iyo diin ahaan afdalka ah amaba markaa cidda da'da weyn ayuu hormarinaya wuxuu hormarinayaa ixtiraamu ixtiraamaya daraaddeed ina min ijlaal illahi ikraama di shaybati almuslim iyo laysa mina man lam yarxam sakiirana wayuwaqir kabiirana kabir kabir xadiiskii kale waa ku soo arooray waan yadkhula kaamil alhayba isagoo haybadiisu dhammaystirantuu soo gelayaa oo waxaweeye yacni si fiican usoo soo labistay qalbigiisu faaruq yahay oo mashquullada ka maran yahay yacni qalbigiisu diyaar yahay cilmiga uu qaadanayo soo tahaaro qaatay isa soo nadiifiyey soo cadayday rumaygii ama cadaygii ciddiyaha iska soo guray iyadoo ciddiyuu ku baxeenoo uskad ku jiro wananu ku iman manu ciddiyaha iska gura uskadka ciddiyaha gelayan waa iska ilaaliya urta markaa xun ama urta la karaahiyeysanayo waa inuu iska soo suuliyaa hadday tahay waxa weeye markaa mid xagga dhididka iyo shuruf uu leeyahay xagga dhididka ah intuu shaqeeyey aad ama dhididay ya dabeedna aanu ka maydhan dhididkii oo sharaf uu leeyahay ama marka waxa weeye waxyaalaha qaarkooda uu cunay iyadoo urtoodii markaa ay ka soo baxayso afkiisa sida toonta iyo basasha iyo ashyaada la midka ah waa ynaanu ku iman waa inuu iska soo suuliya xadiista waa garanaysaa masjid qofka imanaya ya toonta ama basasha waa inu iska soo markaa suuriyaa tacsiir waxaaba la gaadhsiiyey falaa yaqrabanna musallaana ya meeshaan ku tukanayno yaan u soo dhowaanin yaan u soo dhowaanin marka udgooniya hadduu isa soo mariyo waa fiicanta wuxuu salaamayaa dadka joogae xaadirka cod u maqashiinaayo ayuu ku salaamaya darsiga marka uu soo galo assalaamu calaykum inuu yidhaahdaa dee waxa weye waa fiican tahay sheekhana wuxuu ku gaar yeelayaa biziyaadati ikraam laakiin xalqadda darsigii hadduu wado salaamtaas keliya inuu ku kaaftoomo weeye laakiin isaga si gaara markuu u salaamayo baa ziyaadatu ikraamku uu imanaya kada yadhar walaa yatakhataa riqaaba annaasi kama tallaabsanayo dadka qoortooda yacni markaa qoorahooda ka tallaabsan maayo oo dadkii oo markaasi u fadhiya cidhiidhi ah si uu xagga hore u tago dadkii kama soo taltallaabsanayo wa yajlisu xaysu intaha bihi almajlis wa yajlisu waa fadhiisanayaa xaysu intahaa bihi almajlas meesha fadhigu ku dhammaado ayuu fadhiisanaya ilaa an ya'dana almucallima aw alxaadiruuna bialtaqadumi waaltakhati inuu u idmo ama u oggolaado mooyaane almucallimu mucallimku u oggolaado aw ilxaadiruuna ama dadka jooga ay u oggolaadaan bitaqadumi horumarka uu soo hormarayo iyo watakhatii tallaabsiga uu ka soo tallaabsanayo ay u oggolaadaan aw yaclama ama uu ka ogaado min xaalihim xaalkooda uu ka ogaado iithaara daalik taas inay door bidayaan yacni wuxuu tilmaamayaa marka uu yimaado xalqaddu meesha ku dhammaato waynu fadhiistaa iyo majlisku halku ku dhammaado dadkii waa inanu ka soo tallaabsan waayo dadku waa dhibsanayaan tallaabsiga laga tallaabsanayo ya marka ixtiraamka dadka uu ixtiraamayo daraaddeed meesha bannaane uu ku dhammaaday inuu fadhiisto weeye waxaa laakiin sidaa ka duwan haddii mucallimku yidhahdo soo soco oo la yidhahdo soo dhowo oo halkan kaale xaalka caynkaasa waxa weeye sida markaa mucallimku uu dalbaday baa la yeelaya ama dadkii xaadirka ahaba jeclaystay inuu soo dhowaado oo xaggan yimaado oo waxaweeye ama sheekh waxa u soo qabanayo ama meelaha qaarkood waxaweeye waxyaalaha qaarkooda u gooyey markaa xasuusinayo ama wakhtiyada qaarkood markaa su'aalaha kala shaandhaynayo aduu fawaa'id baa majliska ugu jiri karaa ya marka saasoo kale hadday iyagu jeclaystaan inuu soo hormarana waa soo hormaraya ama afhaan umay odhan hadalkaa laakiin lisaan xaalkooda wuxuu ka fahmay inay markaa sidaa yani markaa door bidayaanu jecelyihin xaalkaana waxa uu noqonayaa mid soo hormaray laakiin haddii kale waa in meesha bannaan fadhiistaa dadkan aanu ka soo tabtallaabsan waayo dadka soo dadaalay ee wakhti hore yimi ayaa dhowaanshaha ay u dhowaanayaan sheikha u xaqnimo badan ya haddii laakiin meele bannaan yihiin aanu dadkii ka tallaabsanayn xalqaddii hore u arkay meel bannaan yacni halkaasoo kaloo iska bannaan markaasaa dabeedna intuu soo socday buu iska galay meeshii dee tallaabsi maaha waayo fursadda markaysaga ciddii soo degdegtay ayaa dayacday aan xalqaddii buuxinin sunnada majliskuna waxay ahayd xalqadda markaysaga marka in la buuxiyo oo wareegga loo soo fadhiisto si markaa yacni markaa xidhiidha taasi markay buuxsanto ayaa ta ka dambaysa sidaa ay noqonaysa sida xadiiskiiba laga fahmaayo tilmaamaya saddexdii nin ee xalqadda nebiga sala allahu aleyh wasalam yimi mid wuxuu arkay iyadoo goobadii xalqaddu waa goobo sidii goobadee loo fadhiyey iyadoo meeli ka bannaantu arkay meeshii buu galay mid kalena meel ka bannaan waa waayey dabeedna xalqadda halka dambe isu meel bannaan buu waayey maxay ku tusinaysaa xalqaddu way buuxday ya oo fakad yaroo ka bannaani ma jirto dabeed markaa xalqadda dabadeeda ayuu fadhiistay xadiiska waa garanaysa waa xadiis macruuf nebigu calayhi salaatu wasalaam mid wuxuu ku sheegay waa soo dunmo waa soo dhowaaday oo fa aawaahu allah midna waa ka xishooday dadkii inuu cidhiidhiyo maadaama aan meel ka bannaanayn oo fastaxya allaahu minhu ya labadaba fadiila loo sheegay labadaba fadiilaa loo sheegay walaa yuqiimu axada min majlisihi fain aasarahu hayruhu bimajlisihi lam yaahudhu ila an yakuna fi dalika maslaxatun lilxaadiriina bian yaqru'u min alustaadi wayudaakirahu mudaakaratan yantaficu alxaadiruuna biha walaa yuqiimu ma kicinaayo axadan cid ma kicinaayo min majlisihi makaanu fadhigiisa ka kicin maayo fain aasarahu hadduu doorbido isaga hayruhu cid kale ay u doorbido isaga bimajlisihi makaanu fadhigiisa isagu fadhiyo oo yidhahdo kaalay fadhiiso lam ya'khudhu qaadan maayo ilaa an yakuuna fii dalika maslaxatun lilxaadiriina inay dani ugu jirto mooyaane dadkan soo xaadiray majliska dani inay ugu jirto mooyaane haddii kala qaadan maayo maxaad dantu ugu sugnaanaysa bian yaqruba inuu u soo dhowaado ba'daa waxay baa u taswiir baa la yidhahda siday maslaxa ugu jirayso ayaa la doonayaa suuradeedii in la caddeeyo baa taswiir bian yaqruba waa inuu u soo dhowaado min al yacni markaa mucallimka u soo dhowaado wa yudaakirahu uu la mudaakaroodo masaa'isha qaarkood la celceliyo mudaakaratan celcelin yantaficu alxaadiruuna biha ay ku intifaacayaan kuwa jooga yacni goobtan cilmiga mudaakarada ay ku intifaacayaan yacni wuxuu tilmaamayaa kow marka koowaad makaanu fadhigiisa qof ka kicin maayo maayo nahyi baa ku soo arooray laa yuqiimu rajula rajula min majlisihi suma yajlis fiih midkiin yaanu ka kicinin mid kale markaa meeshiis dabeedna yaanu fadhiisanin walaakin tafasaxuu wa tawasacuu ha yeeshee isu waasiciyo isu ballaariya xadiiska saxiixaynka bukhaari iyo muslim ay soo wariyeen waayahay tan ku saabsan takhatiga xadiiskii jumcada ku saabsanaa oo kale waa la soo qaadanayaa oo nabigu calayhi salaatu wasalaam maalin jumca wuxuu arkay nin eh, dadka kasoo tallaabsanaya qoortooda kasoo tallaabsanaya markaasaa nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ijlis faqad aadayt fadhiiso waad dhibtaye ijlis faqad aadayt wejiga looga dariishanaya maxay tahay ila maalin jumca kuma gaarahe waxa weeyaan eh, hadda mas'alada uu sheegaya waxaa la odhanayaa cillada xadiisku sheegaa waxay tahay ma khaasa mise waa cilla caama cilo caama cillo caame hadday timaadana xukunku waa inuu la caam noqdaa mar kastoo iidaaga la helo waa in mancigaas la helaa sababuliidaana waa maxay waa takhatiga shumcanimada ma aha sababuliidaagu waxa weeye waa tallaabsigan laga soo tallaabsanayo laisleeya nebiga u soo dhowaada dadkiina laga soo tallaabsanayo ayaa dadkii dhibsanayaan in laga taltallaabsado ijlis faqad aadayta ya marka waxa weeye hadday cilladu caamo tahay waa inuu xukunku caam noqdaa hadday khaaso tahayna waa inuu khaas noqdaa marka waxa weeye mar kastoo e, takhatiga iidaagu ka imanayo waxay noqonaysaa mamnuuc mamnuuc bay noqonaysaa waayahay marka dadkii xalqaddii e, markuu yimaado waa inaanu qof kale meeshiisa ka kicin waayo nabigaa reebay calayhi salaatu wasalaam inuu qof meeshiisa ka kiciyaa uma bannaana ka warran hadduu markaa uga kaco oo isaga u banneeyo wuxuu sheikhu tafsiil buu gelinayaa wuxuu odhanayaa markaa lafteeda qaadan maayo waa meeshii looga kacay ma fadhiisanayo mooyaane inay faa'iida ugu jirto dadka majliska soo xaadiray inay faa'iida ugu sugan tahay mooyaane hadday faa'iida ugu sugan tahay xaalka caynkaasa waa markaa waa fadhiisanaya siday faa'iida ugu sugnaanaysaana waxay noqonaysaa waa inuu markaa wakhtiyada qaarkood dee sheikhii uu markaa wax xasuusinayo ama waxa weeye ashyaada qaarkood yacni ishkaalladoo kale u soo aroorinaayo si marka waxa weeye looga jawaabo oo uu yidhahdo marka waxaweye taasoo kale haddii saa iyo saa la yidhaahdo maxaa lagaga jawaabayaa yacni fawaa'id baa ugu jira hadduu yaro fogyaho kalena dee waa nowcan maa waa yaro adagta ya mar waxaa dhici karta dee inuu qoroba uu dhiibo mar waxaa dhici karta inuu markaa yidhaahdo yacni markaa nudqi ahaan uu yidhaahdo wahakada wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuub ilayk